waxa waajib ku ahi فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء فائق التحلي اسقرحنت مدي السرع وآد سريسه أي واجب كوائن اسقرحيه بالأمانة العلمية أمانة علمي أهي في الطلب مركو علمي دونيه macnaha niyad khaalis inuu leeyahay aaminna ou yahay wataxamuli wa fi taxamuli cilmiga markuu soo xambaaraya oo culimmadii ka soo xambaaraya walcamali wa fi lcamali markuu cilmiga ku camalfalayo wixii ou bartay marka uu ku dhaqmayo ammaanadaas yacni maaragtay inuu isku qurxiyo wafi lbalaaqi gaarsiintii iyo wladaai wafi ladaai markuu ummadda gaarsiinayo dacwo ahaan u gaarsiinayo iyo marka uu gudanayo dadkii xadiidkii uu ummadda u sheegay aladaa waa isku dhowdhow yihiin albalaaqu waaladaa oo marka cilmiga asaga uu bixinayana waa inuu aamin yahay weeyaan markuu dalbayo oo cilmiga uu soo qaadanayo iyo markuu ku camal iyo markuu gudbinayaba intaba inuu isku qurxiyo alamaana alcilmiya ayaa waajib ku ah buu leeyahay musanifka raximah llah faina falaaxa alummati fii salaaxi acmaaliha wa salaaxa acmaaliha fii sixati culuumiha wa sixata culuumiha fii an yakuuna rijaaluha umanaa'a fii maa yarwuuna aw yasifuun wuxuu leeyahay faina falaaxa alumma الأمة الإسلامية فلاحي ذي يقوشي ذو وحوي أمده وحي فلاحي الليباني يقول كهلان وحي كهلان في صلاح أعمالها عمل كوذا وناقيسة ومده مركي عمل صالحة التي ما دور وقولي ستان قول بيقارن الدنيا آخر فلاح في الدنيا والآخرة لكن صلاح اسمحوك حريه وصلاح أعمالها camalkeeda marka uu wanaagsanaanayana fii sixati culuumiha culuumteedii ay ayagu baranayeen saxiixnimadeedu ku xiran yahay haddii aadan yani waxa aad ku camal falanaysaahi axaadiis mawduucaad ah amase ducafo ah markaad ku camal falayso iyo markaad axaadiis saxiixa ku camal falayso isku mid maahi marka uu qofku caqiidadii saxiixa ahayd haysto camalkiisa saalixa ahaana ikhlaaskii mutaabacadii laga helo iyo markuu bidac la yimaado iyo shirkiyaad camalkiisa ku daraay isku mid ma aha marka ummadda camalkeedu wuxuu saalix ku noqdaa culuumta ay haysato iyo wax cilmigooda hadba soo saxiixu yahay sixata culuumihaa culuumtan marka ay saxiix noqonaysana saxiixnimadeedu sixata culuumiha ah, culuumtaas ay ummadaasi leedahay oo cilmiga ah waa cilmi nubuwee yani saxiixnimadiisuna waxa weeyaan guushiisa iyo falaaxiisu waxa weeye an yakuuna rijaaluha umanaa inay dadka soo xambaarayo rijaal baa la yidhi oo min takliib waay dadka soo xambaaraya rag iyo dumarkay noqdaan maadaama ragga ay u badan yihiin baa sidaa laga cabiraya fa an yakuuna rijaaluhaa dadka soo xambaarayaahi inay noqdaan umanaa'a kuwa aamina fii maa yarawuuna waxa ay warinayaan inay ammaanadii siday ahayd u gutaan ow yasifuuna fii maa yasifuuna waxa ay tilmaamayaan siday ahayd inay u gutaan yacni siyaado iyo nuskaan labadan ay ka ilaaliyaan waxna ayay ku kordhinin waxna ayay ka marka sidaasaa la rabaa wuxuu isku xiray shiikha falaaxa ummadda wuxuu ku xiran yahay hadday camalkeeda hagaajiyaan camalkaaguna wanaagiisa wuxuu ku xiran yahay cilmiga ah haysata hadba soo saxiix u yahay cilmigaagu wuxuu saxiix ku noqonayaa dadka kuu soo guuriyey kuugu warinayaahi inay umana yihiin oo dad aaminahoo cilmigan siday u soo guuriyeen kuu soo gaarsiinayo waxay kuu sifaynayeen kuu tilmaamayeen siday ahayd u gudanayo faman taxadaa fi ilm bighayri amanatin faqad massa al ilma faman taxadaa qofka yani ka sheekeeya fil ilmi cilmiga ama cilmigii ka waramo oo xadiid sheego way ilmigi bighayri amanatin amana al ambu ilmigi ayu ka waramo oo waxa weeye aamin ma aha wixii uu yaqiinay buu hawadiisa raacinaya ziyaadad uu ku darsanaya meel daliilkeeda ahayn buu la imaanaya bigeer amaanati yaani khiyaanu ku amal faman tahaddatha qafki yaani maarata ka waramo في العلم علمي بغير أمانة أمانة الآن faqad الرماهي فقد مس العلم بقرحة علمي أيوحو كتابتي بقرحة بوك foof buu u yeeray yani cilmigiibuu dhaawacay qurxu ku sameeye wy haddaanad ammaanadii sida igu gudanin maanta waxaa badan dadka cilmiga inta soo guuriyo aanan ammaano kusoo guurinayninee khiyaana khiyaana cilmiya samaynay khiyaana cilmiya samaynayn aqwaasha culammadaba yacni maaragtay batri lagu samaynaya la kala goynayaa laba qowloon islahayn baa laisku xidhi oo hal qowl laga dhigayaa oo iska soo madhabkiisii asaga yani maaragtay qofka ka soo yani baatilka ahaaba wuxuu u raadinayaa wax uu saxiix kaga dhigo ammaano la'aan baa aad u tiro badatay weeyaan marka wuxuu leeyahay qof alla qofkii cilmigii kaga warramo bigayri amaanatin waa qof cilmigiisii dhaawac iyo boog u yeelay weeyaan ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر, حجر عثرة ووضع قف دقي ويه وحو دقي fii sabiili falaaxi اlummati ummaddan guusheedii iyo liibaanteedii wadadeedii waddadai ay yani ku guulaysan lahaayeen mid dhigay weeye xajara caharatin dhagax taranturo iyo kufid lagu kufo mid u dhigay wey yani jidgooyi mid sameeye wey ummaddii meeshii inay liibaanta ay tiigsan lahayd iyo wuxuu u dhagxaan aysan gudbi karaynin oo marka inay gudbaan damcaan ay ku tarantaroonayaan ama ay ku dhacayaan ay ku kufayaan ayuu dhex dhigay weeyaan marka qofkaasi amaana cilmiya aanan la imaanin ee khiyaano cilmiga ku sameeyo qofkaasi waxa weeyaan waa qof xajara caara dadka u dhigay dhagax jidka u dhigay si aysan u gudbin qof sameeyey weeyaan marka hadalkaas oo musanifku sheegay waa hadal laga maarmaan ah. aad u qiimo badan wey qofka aalibulcilmigaa ah waa inuu cilmigiisa aamin ku yahay markuu soo naqlinaayo sida u soo naqliyey inuu u soo gudbiyo yacnii marka uu gudanayo inuusan siyaado ku darin waxna iska nusqaaminin mar kastaba qofka inuu ammaana oo ku yacni qof aamina noqdo hor yimaado adiga waxbaad ictiqaadsan tahay yani cilmigii aad soo guurisay baad hawadaadii khilaaftay cilmigii intaad dacaydo oo aad dacay gelisaahi madabkaada ha ku dabaqin waxaa la rabaa markiiba inuu cilmigaada aad u hogaamiso yani maaragtay hawadaada inaad cilmigii u hogaamisaa lagaa rabaa cilmigaa inaad raacisaa rabaa wuxuu sheekh ibnu cuthaymiin soo guurinaya yacni eh, meeshaan bayd buu noogu dhigaya qofka ninbaa shaaribulkhamra ahaa khamruu cabi jira markaasuu nin kale qof kale wuxuu rabaa khamrada inuu la cabo oo yidhaahda kaale khamrada ila cabo markaasaa kii shaki galay kii loogu yeeray khamrada baa shaki galay khamradan uu ninka ugu yeerayo markaasuu wuxuu leeyahay baydka meeshaan noogu qoraya ma qaala rabbuka waylun lilulaa sakaruu bal qaala rabbuka waylu lilmusaliina yani hadalkaasuu leeyahy wuxuu leeyahay ninhow dadkan oo khamrada caboo weerarsan ilaahay weligii qur-aanka weylun lama dhihin halaag looma sheegin dadka halaaga loo sheego waa kuwa tukado saasuu leeyahy aayaddii wuxuu rabaa fa weylun lilmusaliin oo kala goynaya oo qaar ka jara maxaa yeeley hadduu raacin lahaa aladiina saasuu ku siman maa rabbuka rabbigaagu ma oranin weylun halaag baa lilulaa sakaru kuwa wareeray kuwa wareersan ayaa halaag iskale rabbigaagu ma uusan dhihin bal qaala rabbuka rabbigaagu wuxuu yidhi weylun lilmusalliin faweylun lilmusalliin oo ilaahay yidhi marka faweylun lilmusalliin oo hadal daba go weeye hadal daba go weeye marka wuxuu leeyahay wax laga sheegayba mal dadka khamrada cali kaala khamrada iska cab kuwa salaada tukada weyn lagu sheego <laughs> halkaas uu marka waxaas oo kale waxa weeye maaragtay yaani waxa weeye madhabkiisa baatil ka aha ayuu daliil aan u raadinaya daliil aan jirin ayuu u raadinaya marka qofka talib ilmiga ah waxa weeyaan markastaba waxaa laga rabaa an yattasifa bil amanati amana inuu ku ayaa la rabaa weeyaan waajib ay ku tahay wa ilaa hadduu khiyaana cilmiya la yimaado waa qof salaaxii falaaxii ummaddan ay gaari lahayd yacni dhagax tiraantiro udhigay ku tiraantiroodaan u dhigay weeyaan laa takhlu awaa'ifu lmuntamiyatu ila alcilmi min ashkhaasin laa yatlubuuna alcilma liyataxalluu biasma fadiilatin laa takhluu kama marna alawaa'ifu kooxihii daaifooyinkii iyo firqooyinkii kooxihii almuntamiyatu ku abtirsanaysay oo u nisbo sheeganaysay almuntasibatu wey u nisbo sheeganaysay ila alculuumi culuumta iyo cilmiga u nisbo sheeganaysay kama marna kooxahaasi min ashkhaasin dad qolo ashkhaas yacni dad kama marna laa yatlubuuna alcilma cilmiga aanan u doonaynin liyataxalluu inay isku qurxiyaan aniga liyatlu buu ii qoray qofka nusqadaydoo kale haysto waa khalad waay liyatluu ma aha liyataxalluu nusakda kalea naga fiican liyataxalluu inay isku qurxiyaan aanan u dalbaynin maxay isku qurxinayaan biasmaa fadiilatin fadiilo midda u sarrayn badan inay isku qurxiyaan kuwa aan doonaynin aan cilmiga u dalbaynin ayaa ka mid ah ayagu inay darajadii sare cilmiga ay ka yani wanaag ay ku helaan oo fadli ay ku helaan aanan u dalbaynin aw amase liyanfacu nnaasa dadka inay anfacaan aanan u dalbaynin bimaa calimuu waxa ay barteenoo min xikmatin xikmo ah yani waxa ay barteenoo cilmigii iyo fiqhigii iyo xikmadii ay barteen inay ummadda ku anfacaanna uma baranayaan dad noocaasoo kale ah ayaa kooxaha cilmiga u nisbo sheegto ta kamid ah weeyaan wa amthalu haula'i kuwan iyo waxa la midka ihi la tajidu al-amanata fi nufusihim mustaqirra لا تجد هلميسي الأمانة أماندي مستقرا إني تاي مسوغان في نفوسهم نفوس تودمتك سوغان إني تاي مرنا هلميسي أماني أيها وكرة تغير ومن معه وأخوانه فلا يتحرجون كما دور سدان وكما إلاليان oo kama baqaan an yarwow an yarwuu inay wariyaan maa lam yasmacuu waxaynan maqal inay mariyaan inay wariyaan yani kama dhowrsadaan waxaynan maqalay sheegaayaan waxayna ayagu maqlin ayay sheegayaan aw yasifuu ama inay tilmaamaan kama dhowrsadaan maa lam yaclamu waxaynan ogeyn waxayna cilmi u lahayna inay sheeg sheegaan oo sifeeyaan oo tilmaamaanna kuwa ka dhowrsadaahi ma aha wahaada kaa aan soo sheegnay maa shay wey kaana ahaa yadcuu midka ugu yeeray jahaabidata ahli lcilmi dadka ahlucilmiga kuwooda nuqaada ah ee jahaabidada ahee aada culammada waaweyn ah ugu yeeray ilaa naqdi rijaali ragga radintooda iyo naqdintooda iyo duristooda dadka la duro midda ugu yeertay weeyaan macnaha sheikhu meesha wuxuu kaga waramayaa kullu man yatlubu alcilma dad wada nasihiina ma wada aha dadka cilmiga wada dhex wada dalbayo idin dad wada fiican ma dad xun baa ku jiro oo cilmina u nasba sheeganayo oo cilmigaas aanan u talbaynin inuu ilaahay ka raadi noqdo inay daarta aakhira ku helaan in ay makfiro iyo dambi dhaaf ku helaan aanan cilmiga u talbaynin inay ummadda ku anfacaan aanan cilmigii u talbaynin dadkaasaa ka mid ah waa kuwaasoo weliba aanan iska ilaalinaynin kana dhowrsanaynin yacni inay sheegaan oy wariyaan waxay cid ay ka soo maqleen aynan jirin ayagaa been abuuranaya xadiidkii been abuuranaya isagaa been abuuranaya waa wadaac wuxuu dejinayaa axaadiistii inta dejiyabou qaala rasuulullahi leeyi sanad beenana u samaynaya waxaynan ogayn aysan cilmi u lahayn ayay sheegayaan noocaasoo kale ammaano ma laha waa dadaan ammaanadii ammaana cilmiya ka qaawan wey waa dadka kuwa ka qaawan wey taashaa waxay ku bixisay buu leeyahay culummada jahaabidada ahee aad u sarreeyo oo ilaahay u soo saaray inuu sunnadiisa sunnatu rasuulillahi sal alla ly slam ku xifdiyo oo u soo saaray inay noocaasoo kale naqdiyaan maxaa yeele dadka muxadiiiinta sheeganaya waxaa ku jira dad kadaabiina dad wadaaciina markaasa waxaa la leeyahay fulan waa kaaab wey waa la caddaynaya hebel hebel waa kaaab yakdibu calaa rasuuli lah sal ly wasalam ama sidiisagoo been u sheegaa كو ووضاع ويا احاديثه دجيه من عند نفسه ايو سميا حديث موضوع على الهدنا والحديث المختلق المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بين ابورتي والنبي الله محمد لو بين ابورتي وصل اورن ايا ليرهدا فلان وحا لهي وا دجال فلان وحا ويان ما رتي يعني القاط اي تريان ما تقانا sidaas ilaahay dadku ugu soo saaray markaas dadka noocaas oo kale yihiin culmo soo saartabuu ilaahay subxaana watacaala sunadii sunnadii rasuulka u yeelay markaasi kala hufeen sida aad ogtihiin imaam albukhaari yaxya bnu maciin maar shucbat bnu xajaaj a'imadii waaweyneed aad ogta abu zurcat araazi aimo abu xaatim araazi aimadaas waaweyn aad wada ogtihiin imaam axmed ibni xambal imaam shaafic waad ogtihiin dadkaasoo idil waxay wada ahaayeen imaamu muslim yani waxaasay kala shaambayn jireen culimada culamaa uljarx watacdiil oo dhan waad ogtihiin dadka noocaasoo kaleo kusoo gabaday oo muxadiiin iska dhiga oo diintii soo dhex galay ayay beentooda iyo tasyiirkooda iyo kadibkoodii bannaanka soo dhigeen w bannaanka soo dhigeen marka aljahaabida yani waxaa la yidhaahdaa annuqaadu alkhubaraau aladiina yacrifuuna khawaamid alumuuri baa la yidhaahdaa waa dadka annuqaad dadka nuqaada wax naqdiyo oo naqdiga asal ahaan yani asayrafi oo kale soo dhamaahan ninka sarraaflaha ah sarrifka lacagaha sarrifo sow lacagtan u sarrifaayo u sarrifayo buu markii dambe gacantiisa baranayso markaasuu ka musayidka midka saxiixa ka yaqaana kan xunka afeega ay kan kale ayuu kala garan dad noocaasoo kale ahoo khubara ah النقاد الخبراء ودد خبراء هوي خبيرين الذين يعرفون kuwaasoo garanaya khawaamid alumuur arrimahateeda qarqarsoon cilalka xadiidka uu leeyahay ee qarsoon ayay soo saari karaan dadkaasuu ilaahay u soo saaray subxaana wa tacaala wey marka qofka waxaa la rabaa taalibulcilmiga cilmigiisa inuu laba shay u barto horta midda koobaad waxa weeye ilaahay kaa raadi noqdo inuu u barto iyo aakhiradiisa ilaashinta ilaaladeeda uma naftiisa iyo mujtamacan inuu ku anfaco bulshadiisa inuu ku anfaco isagana isku anfaco oo cilmiga uu ku dhaqmo oo ummadiina gaarsiiyo arintaasaa laga rabaa lianna ayada lafteeda waxay tahay waxaa ridaha ilaahay gaarsiinaya bay ka tahay inuu diinkana ku dhaqmo maaragtay ummaddana uu ugu yeero ayaa la rabaa weeye marka dadkaan ahlu cilmiga ihi dadka dukhalada ah oo aan ammaanada lahayn oo cilmiga soo dhex galay ayay bannaanka dhigaan oy soo saaraan saasay sameeyaan weyaan ahlu sunnahana sidaasaa lagu wada yaqaano weyaan dariiqada lagu yaqaano ahlu sunnuhu waxa weeyaan iyo dadka ahlu xadiidka ah maa lahum wamaa calayhim way sheegaan wax beena madhabkooda uma alifaan xataa wixii ayaga ka soo horjeeda waa soo naqlinaya waa keenaya haba radiyaan hadday rabaan saasaana la rabaa waxa ku ayada ay keliya inaad raadsato un keliya lama ogola marka weli wuu wadaa yacni wuxuu yidhi وهذا مدكن ما شيء ويه كان يدعو ugu yeeray jahabidata ahli ilmi dadka ahli ilmiga ah kuwooda naaqidiinta ah wax naqdiyo oo culimadaas aad xadiidka u taqaano ugu yeeray ila naqd rijaali rag ridintooda wa tamyiiz man dadka la soo cidi inay kala soocaan qofkaas oo yusrifu ku xad gudbayo fil hadalka ku xad mimman dad inay ka saaraan kuwa israafka samaynaya oo waxaan jirin soo uruurinayo ziyaado iyo nuskaanba la imaanayo inay ka saaraan mimman qof inay ka soocaan yasuuquhu hadalkaa ratibayo oo u waramayo calaa qadri ma yaclamu wixii uu og yahay qadarkeeda ku waramayo dadkii wanaagsanaa oo yani yuratibuuna alxadiia oo yuratibuuna alcilma calaa qadri maa yaclamuun waxay og yihiin qadarkeeda ku ratibayay kuna waramayay saa hadalka u dhalaalinayay dadkaas inay ka soocaan kuwa beenta sheegaya kalimaadka ku darsada in laga sooco waa taa weeyaan xataa asbaxa tulaabu lcilmi yani markay dadkii ahlucilmiga ahaa ay u kala sooceen nuqaadii markay kii hadalkiisa musayafka ahaayee musrifka israafka ku jiray kan kale markay ka sooceen oo wanaagsanaa xataa asbaxa ilaa uu ahaado ay ahaadaan xataa asbaxa ilaa ay ahaadaan oo noqdaan طلاب العلم ذاتك علمك طلبي على بصيرة على علم علم يحجكر كد أي نقضان من قيمة ما شيء قيمه يقرؤونه أي آخر الليال أي بصيرة أهلا حيث لوكر عدي سبه قفك يعني مارتي runta sheegayey iyo kii beenta sheegayey kii aaminka ahaa oo ammaanada lahaa iyo kii aan ammaanada lahayn kii yani maaragtay sida kalaamkan usoo yahay u soo guurinayay maa lahu wamaa calayh iyo midka asaga ra'yigiisa iyo wixiisa oo wata madhabkiisa wax walba ka hormarinayay nusuustana ra'yigiisa u dacayay waa u kala cadaadan maala jahaabadadaasa cadaysa soo maha markaas wuxuu noqday ardaydii waxay noqdeen xataa asbaxa tulaab lcilmi ardaydii cilmiga baranaysa ilaa ay noqdaan calaa basiiratin dad cilmi korkii iyo xujacad korkeeda ku sugan min qiimati maa yaqra'uunahu waxay akhrinayaan qiimihiisa ay garanayaan falaa takfaa marka ma qarsoona calayhim tulaabu lcilmigii mansilatuhu labadaas nin loo soo guuriyey mansiladiisa kama qarsoona min alqatci bisidqihi midkaan hadalka sidau yahay oo yani saadiqa ahe runta sheegayahay sidqigiisa goynteeda la gooyo inuu saadiq yahay oo runlow yahay qarsoodi kagama sugno darajadiisa oo kidbiga ama inuu been sheegayo qof kale le kala caddeeyey soo maaha inuu runlow yahay inuu beenlow yahay waa kuu kala cadday falaa takhfa ma qarsoono calayhim calaa tulaabi alcilmi ardaydii kama qarsoono mansilatuhu yani qofkaas ay jahaabidadu u caddeeyeen darajadiisa min alqaci bisidqihi runtiisa oo la gooyo waa runlow la yidhaahda aw kadibihi ama beentiisa oo la gooyo la waa kadib la yidhahda ow amase rujxaanu axadihimaa aw rujxaani axadihimaa midkood yani runtii iyo bayntii cala alaakhiri kan kale ay ka raajixnaysanaato runtiisiyaa raajixa beentiis waa yarta ama ama beentiisa raajaxoo runtiisa way yartahay aw ixtimaaluhumaa ama labadoodiiba sidqigii iyo kadibkii runtii iyo beentiiba way ixtimaalan calaa sawaa'i si siman ayay muxtamal u tahay oo ninka beentiisa iyo runtiisa waa wada siman tahay waa isku mid wey waxaasoo dhan waa u caddaanaya markaasuu kii beenlowga ahaa beentiisu raajax ahayd runtiisa beentiisa aan la ah. runta yahay ayuu maarata oo aamin ka yihi shayga uu soo guurinayo iyo waxa uu maaragtay ummadda gaarsiinayo ay run ka tahay ayuu markaasi wax ka qaataa wey hadda maanta alxamdulilah dadka ahlu cilmiga ahaa jasaahum allahu khayran culammadeenna kutub waaweyn iyo turaaf aad u qiimo badan ayay nooga tageen haddaa kutubtaas ka dhex gasho waxaad arkaysaa maanta dadka rijaashi waa kala taqaana hebel marka lagu yidhaaho waad garan inuu saadiq yahay oo xadiikiisa la qaadan karo inaan la qaadan karin haakada xantuna ma ahan yani qofka in la yidha waa kadaab maxaa yeel diin waay qiibada waxa laga soo reebo ayay ka mid tahay waa diin qofka diinka dakhiilka ku ahoo dhibka u keenay bidcada ku wado oo yani fisqiga ku wado oo kadibka ku wado oo wax ku daray in sidou yaha loo sheego le been loo waay la yidhaahdo kaadib waay muttaham bilkadib dajaal waaye in la yiraahdaa qiiba ma aha maxaa yeelay bal waxa uu xaqi oo aad dhahiriso noqonaysa weey asidqu wuxuu meeshaan kaga warramay musannifka runta wuxuu yiri sidqigi yaani midan hadda oo sidqiga ah iyo al-amana al-ilmiya waxa ag dhow yihiin waa labadooda sida sida Sheikh Ibn Uthaymeen uu leeyahay asidqu huna qariib min mas'alati al-amanati al-ilmiya buu leeyahay waa isku dhow yihiin waa isku dhow laana al-amana wuxuu leeyahay takoonu bisidqi ila hadaba rumaan ka soo xuleynay sidqi laftiisi marka waa hal mawduuc amal baa moodaabo isla labadoodi awal sidqu lahjati qofka hadalkiisa lahjadiisa yaani runnimadeedii way ayo unwaanka waxa weeye lisaankaada iyo kalaamkaada hadalkaaga aad ku hadashay runnimadiisu hee waa mubtadaysane cunwaanulwaqaari khabarka kaasan ka dhigay weyninkaada waqaarkaada qiimaha aa leedahay calaamadda lagu garto cunwaanka u ah waa iyada wey marka asalka allahja markaad tidhaahda lahjada allisaan baa la yidhaahdaa yani waxa weeyaan waxaa loo jeedaa marka yani luqaddaa la yidhahda insaanka oo ku hadlaya weyaan taasaa la yidhahda allisaan ama araf lisaan waxaasoo dhan waa la yidhaahdaa yani hadda kalaamka qofka uu ku hadlaya baa laga hadli wey runta uu sheego ila waa hadalkaadaa runii been la dhihi karaa ayaa run amba been noqon kara wixii aad ku hadasho marka sidqu lahjati hadalkaaga runnimadiisa oo run uu yahay yaa wuxuu yahay cunwaan lwaqaari weyninka iyo darajada aad leedahay cunwaanka lagu gartay lagu garta wa sharafu nafsi naftaada sabaynteeda shariifnimadeedana waxay u tahay cunwaan ayay sidku lahji u tahay wy cunwaan lwaqaar wa sharafu nafsi nafta sharafteedii weeye iyo sarraynteedii wa naqaau sariirati sirtaada waxa adig kuu qarso baatinkaada saafinimadiisii wey maxaa yaele qofku markuu runta sheegaya qalbigiisa inuu saafi yahay baad garan uusu wuxuu kala qarinaayo qalbigiisa iyo carabkiisa iswaafaqsan yihiin wuxuu kala qarinayana ayay wa suluwu lhimma qasadkiisii himadiisu miday sarrayso uu yahay caali lhimma suluwiga waa sarrayntii wey inuu yahay himadiisu miday sarrayso qasadkiisu oo u sarreeyo ayaa weeyaa sidku yani sidku lahja wey wa rujxaanu lcaqli caqliga raajaxnimadiisii qofkaasi tusaysa maxaa yeelay qofka beenta markuu sheegayaa caqil ma aha runta aad sheegto adduunya aakharaba waa lagu badbaadaa marka waxay tusaysaa rujxaanu warasuulu lmawadati maca alkhalqi yani rasuulka hadda waxaa loo jeeda macnaha mursil wey mursal wa mid la diray rasuulu lmawadda kalgacalada midkeedii loo soo diray maca alkhalqi khalqiga maciisa haddaad runlow tahay ummadda waa ku jeclaana soo maaha jacaylka mawadada runtaasaa lagugu jecla beentana waa lagugu naca waa iyada sidqigiibaa wuxuu yahayba rasuululmawadda jacaylka midka kuu keenayo kuu soo kaxaynayo macal khalqi khalqigii maciisii oy ku jeclaadaan markaad wax walba runta ka sheegto oodan been sheegaynin waa taa weeyaan wa sacaadatu ljamaaca kooxda jamaacada ama ummaddii wax guushooda ay ku guulaystaan sacaadadooda liibaantoodii waa maarata sidku lahjahaas weeyaan waa guul wey wa siyaanatu diyaana diintaada ilaalinteedii dhowristeeduna waa sidqu lahja wey sidqigii wey waa runtii weeyaan walihaada sidaa darteed ayuu kaana sidqigii iyo runtii wuxuu noqday fardu cayni yacni wuxuu noqday fardu cayn qofka inuu run sheego waa farad waajib asaga dusha ka saaran fardu cayn la yidhaahdo maaha farad kifaa'i maaha inaad runta sheegtid waa fardu cayn waa dogtii nabigeen wuxuu yidhi asidqu يهدي إلى البر الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة سماها marka sidqiga qofku samafalku uu maaratay xadiithka bukhari muslim baa warinay xadiith ibn mas'ud uu wuxuu leeyahay sidqigu samafalka iyo wanaaga ayuu ku tusaa runta markaad runlowta wanaag u baad ilaahay ku tusaya wuxuuna kugu hanuuniyaa birriga samafalkuna walaa yazaalu rajulu yasduqu xataa yuktaba cinda allaahi sidiiqa qofka inuu run sheegayo kama zuulo ilaa ilaahay agtiisa sadiiq loogu qoro sidiiq runbadanihii loo qoro kan kalena kadibkana yahdi ila alfujuuri waalfujuuru yahdi ila annaar faajirnimadana naaray ku gaarsiinaysa beenta faajirnimay ku gaarsiinaysa faajirnimadiina naaray ku gaarsiinaysa walaa yazaalu rajulu yakdibu inuu been sheegaayo kama zuulo xataa yuktaba cinda allahi kadaaba ilaa ilaahay agti been low looga qoro ka zuuli maayo marka kadibka shayga la yidhaahda waa shay aad u xun wey faajirnimu adduunka ku gaarsiinay aakhara cadaab buu sabab kuugu noqonay inuu aad uga fogaado baa la rabaa marka intaasoo idin wuxuu leeyahay sidqiga waa sariiradaada oo baatinkaadiiyo saakinimadiisu tusin himadaada inay sarrayso caqligaagu raajix yahay khalqigu inuu ku jeclaadana sababkuugu noqon jamaacadii iyo dadkii alla nooleed inay guulaystaan diinkaada inuu kuu badbaado saa darteed marka arrimahaasoo dhan diinka uu yahay waaba fardu cayn fayaa khaybata man farada fiihi fayaa khaybata waxaa la yidhahdaa waa ducaaun calayhi bilkhusraan bilkhaybati waalkhusraan وحبار قف كل حبار فيا خيبة من قف هوجيسيو كان وقت قادية لجوغة أدو يرو كلو كاسو فرطة يعني كقادية فيه صدقك كقادية وانت رنت حق اسكدقي بين كل رقمي كاس هلاقيسيو أي الله يري إنه إلهي هلاقوه الله كو هلاقوه كلو ومن فعل قفك سدا يره oo ka gaabiya sidqigii oo beentii ku dadaala faqad massa nafsahu wa cilmahu biadan faqad massa wuu taabtay nafsahu naftiisiiba wuxuu ku qabtay oo ku taabtay iyo wa cilmahu cilmigiisiiba biadan buu ku taabtay nusqada aniga aan haysto faqad massa nafsa nafsahu laba jeer soo celinaysa nafsada hore ma jirto faqad massa nafsahu waayo masada kale waa iska tiraysan qofka nusqadeedoo kale haysto wasakda kalea naga fiican oo yarta ahba aada u wanaagsan faqad masa nafsahu naftiisii wuxuu ku qabtay oo ku taabtay wa cilmahu cilmigiisana bi-aadan dhib buu ku taabtay weeyaan marka qofka beenta ilaahay waa uu xarimay hadda shayga ilaahay uu xarimana in laga tagaahi waa waajib wey sidqiga ilaahay wuu amray weliba waxa weeye inuu ku gaarsiinayo janno ayaa ilaahay noo sheegay sidaa darteed fardu kifaaye maaha waaba fardu cayn waaye waa fardu cayn weeye marka weligaa inaad beenta ka leexato ayaa la rabaa walidaalika wuxuu yani noo soo guurinayaa a'immadeennii sida imaamu axmed ibn xambal iyo ibraahim annakhaci iyo a'imo fara badanba waxaa laga soo guuriyaa a'immadeenni waxay iska ilaalin jireen xataa shayga haadaa xalaalun wa haadaa xaraamun inay dhahaan waa iska ilaalin jireen wax wax xaraam wax wax xalaal inay yiraahdaan xataa iska ilaalin jireen ma ayna dhihi jireen shayga markuu uu tahriim uu ka waramayo akrahu kada buu leeyahay markaas culimadu karaahadaas waa tee karaahatu tanziiha karaahatu tahriima culimada tooda karaahatu tahriima isticmaali jireen tahriim akrahu kada buu leeyahay waa nacay la yu'jibuni kada la tafcal kada markii la sameeyay kalimaadkaas uu dhihi jiray ay oran jireen alimaam daarimi sida muxaqiqeenna uu noo soo guurinayo bisanadin xasanin wuxuu ka soo guurinaya can ibraahim annakhaci wuxuu leeyahy qaala alacmashu yani acmash ayaa wuxuu leeyahay maa samictu ibraahiima ibraahim annakhaci ma aanan maqal yaquulu qatu isagoo weligay odhanaya ma aanan maqal yani isagoo odhanaya weligay ma aanan maqal xalaalun walaa xaraamu waxaan waa xalaal waxaan waa xaaraam ibraahim annakhaci oo dhahayo maba maqal buu yidhi inama kaana yaquulu wuxuu ohan jiray kaanuu yakrahuuna wa kaanuu yastaxibuuna waxaan way nici jireen ama way jeclaan jireen saasoo kaleba istixbaab iyo yani maaragtay cabiri jiray sidaasoo kale yani aad bay waxyaalaha aysan marka ay iskaga ilaalin jireen iskaga ilaalin jireen wixii been barrinta ku noqon karo idin iyo iska dhowri jireen wy marka waxaa la rabaa in sidoo kale sidqiga lagu dadaalo oo weliba markaa taalib alcilmi tahay alamaanatu wasidqu in ku sifoodo baa la rabaa wy qaala alawsaaciyu raximah llahu tacaala alimaamu alawsaaci allahu naxariistee wuxuu yidhi tacalam sidqa runta baro ardayahu qabla an tatacalama alcilma intaanad cilmiga baranin horta runta baro hadal weyn wey maxaa yeelay sidqigaas aad marka hore baratahay wuxuu kugu kaalmaynayaa cilmiga qaadashadiisii inayd aamin aad ku noqoto gudbintiisii inaad aamin ku noqoto maadaama runlow aad tahay oo ninkii runtii bartay oo ku dhaqmay aad tahay ayuu kuu sababaya laakiin haddaa marka horeba aad cilmiga markaad gelayso aadan wax sidqi la yidhaahdo runna aadan aqoonin waxa waaye hadhowdii wuxuu noqonayaa kuwa hadda laga soo sheekeynaya oo kale وقال وكيع وكيع ابن الجراح رحمه الله وحو أرنجري وكيع هذه الصنعة صنعة أو تنعة وحو إشارة علمي وجهد علمي نفسه وفن والصنعوة حرفوة هذه صنعة صنعة أو علمي جيه لا يرتفع فيها كما كرنغضو إلا صادق قفرون الشيء يموي غفك yani qofka aqraantiisa ka soo dhex baxaahi oo faa'iqa noqdaa oo ku kor noqdaahi diinan yani wa dunyan wa aakhiratan kusoo kor noqdaahi cilmiga waxa waa qofka saadiqa laakiin midaan runlow ahayn kuma korno haddii xataa adduunka la buunbuuniyo aakhara yani maarata meel hoosuu galaa wey marka sidqiga shayga asidqa runta baro qabla an tatacallama alcilma waa sheekh bakara ku dhahay hadalka markuu culimadii labada sheekh warkooda ku soo guuriyay abu zu'ab maartay al-imam al-awza'i iyo al-imam waki' ibn jarrah ku soo guuriyay ayu asagu wuxuu ku leeyahay fata'allam rahimakallah baro ilaahi ku naxariistay ardayo asid qarunta baro qabla an tata'allama al-ilma intaan cilmiga baranin ka hor horta runta wasidqu sidqiga wuxuu yidhi sidqi maxaa la yidhaahdaa waa ilqaa'u lkalaami hadalka oo la rido calaa wajhin dariiqo ama waddo oo mutaabiqin daboolayso lilwaaqici xaqiiqada jirto iyo walictiqaadi wuxuu qofku ictiqaadsan yahay waxaad caqiidaysan tahay iyo dhabta jirtaba mid daboolaya weeyaan hal wado oo keliya ka timaada hal waday leedahay ma tacadudo mana tiro badna wadooyin badan ma laha sida ay kadibka iyo baatilku iyo ay wadooyin badan u leeyihiin runta hal waday leedahay sida xaquba hal wada u leeyahay kaa weeyaan wuxuu yidhi yacni fasidqu runtu waxa weeye runta min ariiqin waaxidin hal wado oo keliya ayay leedahay amaa naqiiduhu naqiid sidqi sidqiga midka ka soo horjeeda waa maxay waa alkadib soo maaha sidqiga naqiidkiisa waxa dadkiisa oo cagsigiisa yihi waa beentii wey alkadibu ee beenta ahaa fa duruubun ay fa aqsaamun qaybo wey wa alwaanun kala duduwan wey wa wadooyin wey wa awdiyatun waadiyaab tiro badan badan bay leeyihiin marka intaasay kadibka u qaybsamaa laakiin sidqigu hal wadda keliya leeyahay runta inta kalena beentuna ayadaa anwaac fara badan leh midaba badanay leedahay loocyo kala duwan weeye masaalig iyo maaragtay yani waxay leedahay wadooyin tiro badan oo ay mid walbaba ay ku timaado waadiyaal ay raacdo tiro badan bay leedahay sidaasuu leeyahay marka yani runta inuu qofku laasimo oo run bartaahi intuusan cilmiga baranin ayuu shiiku meesha noogu dardaarmay ayuu noogu dardaarmay wuxuu yiri sidqiga markuu taariifiyay ilqaa'u al-kalaam ala mutaabiq lilwaqi' wal i'tiqad waxyaalaha ay balaaghiintu ay markay isticmaalayaan qolada macaanida yani maaratay ka hadasho waxay leeyihiin yani markay majaaska aqliga oo kale ay rabaan inay ka hadlaan almajaalis alcaqliya markay ka hadlayaan hadda wadaadkan la yidhaahdo cabdiraxmaan alakhdari jawhar maknuunka iskale jawaahir almaknuunka wadaadka iska leh yani marka uu kaga hadlaayo kitaabkiisa jawahir maknuunka wuxuu leeyahay majaaska caqliga markuu ka hadlayo aqsaamuha min xayu اlictiqaadu wawaaqicu arbacatu tufaad buu yidhaahdaa xaqiiqada marka la qaybinayo ayaa waxaa loo qaybiyaa min xayu اlictiqaad ayaa iyo waaqic min xayu اlwaaqic hadda alictiqaad wاlwaaqicu meesha noogu dhigay sooma jeedi xoogaha halkaasoo nala galay alictiqaad wاlwaaqic markii loo fiiriyo waxa weeye afaray u qaybsantaa buu xaqiiqada afaray u qaybsantaa inay tahay xaqiiqatun mutaabiqat اlictiqaadi iyo wاlwaaqici qofka muctaqadkiisa iyo waaqiciisii inay iswaafaqsan inay waafaqsan o waxaa la yidhaahdaa inuu yahay shaygan xaqiiqada mukhaalifat alctiqaadi maca alwaaqic waaqicii iyo ictiqaadkiiba labadaba inay khilaafsan tahay ka labaad ka saddexaad waxay dhahaan waa mutaabaqat alictiqaadi duuna alwaaqici qofkan ictiqaadkiisa waxaan waafaqsan yihiin laakiin wixii jira dhabtii ma waafaqsana mukhaalafat alictiqaadi tan afraad duuna alwaaqici laakiin ictiqaadkiibay khilaafsan tahay laakiin waaqiciibay waafaqsan tahay noocyadaas saasoo kale ah ayay u kala qaadaan markii fanniga macaanida la joogo ayuu majaaska caqliga ah ay markay ka hadleen xaqiiqada iyo waxaasay sheegsheegaan calaa ayati xaalin hadda wuxuu u jeedaa isagaa kuu fasiri doono shiikha laftiisa noo fasirayo marka wuxuu yidhi sidqigu waa hal kadibkuna waa wadooyin badan iyo aqsaam badan iyo midabyo badan awdiyada waa waadiyaal tiro badano soomaarkan qur-aanka markuu shucarada ilaahay ka warramayo washucaraau yatabicuhum alghaawuun alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun waadi kasta iska galaan yani meel kasto yaa loo jeeda awdiye kastay galaan jamcu waadin wey yajmacuhaa waxaa kulminayo kadibkaas oo intaasoo aqsaam leh alaaatu saddex baa kulmiso markaasuu saddexdii kuu tiriyo yidhi kadib lmutamalliq kadib lmunaafiq kadib lhabiy saddexaas kala qaada kadib almutamalliq taballuqa waxa la qofku wax isku dhadhajiyo isku dhadhajina la qof aadan adigu aad yaani dadka hadda dadka madaxda ah oo kala markuu hebel mansab yeesho dad isku dhadhajina arkaysaa xoolo ka raba ama maarta darajo ka raba ama wax lamida tamalluqa la yiraahdaa tamalluqa isku dhadhajintaas kadib isku dhadhajinta ayuu sheegay kadib almutamalliq waa kadib وهو مدكاسي ما يخالف الواقع والاعتقاد يعني وحويان واقعين وخلاف سيهي اعتقادكين وخلاف سيهي لماذا وخلاف سيهي وكو مثاليه وحوكيني كمن يتملق قف اسكو دجينيو كلوي لمن يعرفه قف او غرني فاسقا انه يهي او مبتدعا انه مبتدع يهو غرنيا markaasuu fayasifu bil istiqamati toosnaan buu ku tilmaamaya yani wuxuu leeyahay nin faasiq buu arkay markaas wuxuu leeyahay yani wallaahi anta rajul mustaqiim nin toosan oo khayr lahaa tahay buu leeyahay marka waaqiciina waa khilaafsan yahay ictiqaadkiina waa khilaafsan yahay ila waa mutamalliq ma u aaminsana ninkan laakin waa isku dhadhajinaya ictiqaadkiisa ninkan inuusan fiicnin inuu faasiq yahay waa ogyahay ama asagoo mubtadica ah, ayuu leeyahay rajul sunniyaa tahay ayuu leeyahy waa isku dhadhajinaya sunni baa tahay nin uu leeyahay marka xooloo midhaa ka doonayaa ama mansab buu ka rabaa ama waxbuu ka raadinaya taasoo kale buu sameeyey marka yacni ictiqaadkiisii ninkan inuu faasiq yahay wuu og yahay wuxuu og yahay ictiqaadkiina waaqicuna waa sidaas xaqiiqada ninkan ma aha nin fiican ninkaan nin fiican maaha ama waa mubtadic ama waa faasiq saasoo kale wey marka kaasoo kalea la yidhaahdaa waaqicii iyo ictiqaadkii labadaba u khilaafay waa kadibka mutamalliqa wey wa kadibu lmunaafiqi munaafiqa beentiisuna waa maxay wa huwa maa yukhaalifu اlictiqaada wayutaabiqu اlwaaqica yacni qofka ictiqaadkiisii waa khilaafsan yahay laakiin waxa weeyaan waaqicin uu daboolaya waaqicii waa kurun mutaabiq waa daboolaya way yutaabiqu alwaaqic kal munaafiq buu kuugu miisaaliyay munaafiqi oo yantiqu ku hadlayo bima yaquluhu waxa ay oranayaan ahlu sunnati wal hidaayah dadka ahlu sunnaha oo hanuunka u saaxiibka ah hanuunka ahlkiisa hadalka ay yiraahdaan oo kale ninka oranaya مثلا waxa lagu miisaaliyaa munaafiqiinta kale ilaahay uu leeyahay ila jaa'aka almunaafiquuna ayraade qaaluu nashhadu innaka la rasuulullah maxay قالوا نشهد إنك لرسول الله بده منافقين تا نبي محمد إنه الرسول إلهي هي مع سيه ما هذا اعتقاد سيه سفع عن أرمين لها يسوما مع اعتقاد سمين الرسول إلهي ما اعتقاد كدو خلاف سيه هذا إليه لكن واقع إبو الدبول إياه نبي الله محمد ورسول الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله يعني إنا رسول كي ستة هايبو ربي أقيا واقع واساس نبي الله محمد ورسول الله حقيقة واساس لكن إن كان اعتقاد كيس صح معه وبنتس نبي محمد مر ما يستوى منافق محاتو السنة اعتقاد كيس إنه سنصح هين إلهي بايري والله يشهد إن المنافقين لكاذبون sooma jeedin dalaala laga sugay wallahu yashhadu innal munaafiqiina lakaadibun hadalkan been uu ku sheegi waa beentiis weey marka waa yaani waxa la yiraahdaa waa kadib almunaafiq ma yukhalifu al-i'tiqad wa yutabiqu al-waqi' haqiqada taawa wa kadib al-ghabi ninka qabiga ah doqonka ah yaani beentiisuna waxa weeye bima ki weeye yukhalifu al-waqi'a arintii jirta dhabtii buu khilaafsan yahay wayutaabiq lictiqaad ictiqaadkana wuu daboolaya w yani waa waafaqsan yahay uu ku miaaliye wuxuu yidhi kaman yactaqidu salaaxa suufiyin mubtadicin qofka ictiqaadinayo nin suufi ahoo mubtadico ahlu bidaca qofka ictiqaadiyey fayasifuhu kuna tilmaamo bilwilaayati inuu weliya hebelow weliyaa tahay ninka yani waxa weeyaan liqabaawatihi ayuu wuxuu dad aanan wilaaye iyo awliye iyo karaamo midna aan lahayn bal bidco ku jiro waa doqon wey doqonka warkiisii weeyaan been buu sheegay ninkan waa mubtadic yani kaasoo kale ama waa ahlulkalaam ama waxa weeye maarata wuxuu ka mid yahay ahlulahwaaga markaasuu ahlu sunna ku sheegi marka waa abi w aqbiye wey yani taasoo kale wey hadalka sheekh ibn uthaymiin wuxuu noo soo guurinayaa sheekh islam ibn taymiya kitaabkiisa alfatwa alxamawiya la yidhaahdo ayuu nooga soo guurinaya wuxuu leeyahay dadka yidhaahdo sifaadka ilaahay marka laga hadlayo ay waxay dhahaan kutubta ashaacirada iyo maturiidiyada iyo waxaas iyo dadka dadka cilmulkalaamkii salafkii ka hormariyaan waxay yidhaahdaan asalafu aslamu wlkhalafu aclamu ayay yidhahdeen waa axkamay dhaha salafka wax walba waa badbaadiye saasay yidhahdeen wlkhalafu dadkii dambeeyana aclam bay yidhaahdaan ayaga ka cilmi badan yani tartaradii iyo hadaltiradii iyo maaragtay warkii tirada badnaa iyo tafalsufkii ay galeen ayay aclam uga dhigaya markaasuu ku radinaya uu leeyahay qaala bacdu alaqhbiyaai dadka aqbiyada ah ayaa waxay yidhaahdeen ariiqatu salafi aslam wa ariiqatu alkhalafi aclamu wa axkam bay dheheen hadalkaasay yidhahdeen waa ninka sidaa yidhaa doqon wey lanna xaqiiqada waxa weeye ariiqatu salafi aslamu wa aclamu wa axkamu min ariiqati alkhalaf maxaa yeele dariiqadii nabi maxamed ayaa ku taagan salafkeennii ridwaanullaahi calayhi marka kaasoo kale ayaa la mida nin suufiyahoo mubtadicoo maantaba shirki shirki ku dhex jiro waa weli haddaad tidhaahdo yani waa weli haddaad tiraahdo waaqicii waa khilaafsan yahay hadalkaas soo maaha xaqiiqadii waa khilaafsan yahay leanna waa mubtadic maaha weli ilaahay ma aha weli ilaah ayaa la yidhaahdaa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun aliimaan iyo taqwo qofkii laga hela weli ilaahaya laakiin waaxid mubtadic ahooban sunnadii nebiga khilaafay mutaabaca la imaanin shirkiyaad ku dhex jira markaa weli ku tiraahdaa waxa weeyaan waaqici waad khilaafsan tahay weyaan waad khilaafsan tahay weyaan marka sidaas maarata amiladaas ayuu musanifkuna siiyey marka kadibka in layska ilaaliyabuu intaa ujeeda w falzam aljaadata falzam laazim ardayahow aljaadata dhabtii laazimi can dariiqi dhexdiisa aljaada in badana soo maray wasat ariiqle wasta ariiq wadada bartamaheedii raac dhinac iyo midig iyo bidix midnaa uga leexay waa maxay jaadadaasi asidqa runtii raac runta waa ariiqii saxda ahayd halkii wado oo ku gaarsiinaya ariiqa alle iyo ku gaarsiinaya wey falaa tabhad yani waxa weeyaan ha adkaynin ha adkaynin xoog ha saarin calaa cakadi lisaani calaa cakadi lisaani salkiisa yani xoog ha u tadumma hana isku dhajinin ha isku qabanin ha isku xirin shafatayka labadaada faruuriyoodna ha isku xirin walaa taftax faaka afkaagana ha furin ha kala qaadin naatiqan adigoo ku hadlayo markaad kala qaadayso ilaa calaa xuruufin xuruuf inaad u kala qaadid mooye xuruuftaasoo tucabiru aad cabirayso yani ka cabirayso ka sheegayso can ixsaasika dareenkaadi asaadiqi runta ahaa oo asaadiqi rumaynaya fil baatini gudahaada ku jira qalbigaada ku dhex sugnaa weyaan qalbigaaga kii ku sugnaa inaad ka cabirayso ixsaas dareenkaada runta ah ka cabirayso mooye si kale carabkaada ha ku xoojin faruuriyahaada ha ku uruurinin ila markuu hadlayo faruuriyihiisa isku keeno soo uruuriya iyo afkaaga ha kala furin ilaa inaad run ku hadlayso oo qalbigaaga carabkaaga iswaafaqsan yihiin mooye sida maalan kalxubbi walbuqdi mooye jacaylka iyo nacaybkii jacayl iyo nacayb oo kaleeto kalxubbi walbuqdi ow amase yani macnaheedu waxa weeye kalxubbi walbuqdi macnaheedu wuxuu u jeedaa qof aanad jeclayn ood necab tahay waa ku jecel haddaad tiraha soo been maaha adhihi qof aad jeceshahay oo aad ogtahay inaad jeceshan oo ku nacbahay hadhihi kalimaadkaasoo kale iska ilaali carabkaaga waxa qalbigaaga ku jiro iyo carabkaagu ha iswaafaqeen intaasoo u jeeda aw amase ixsaasika dareenkaada fi daahiri yani maaragtay ee daahirka ah dareenka wuxuu u dareemayaasha shanta ah wey kaladii tudrikuhu midka aad ku haleelayso aad wax ku haleesho oo ahaa alkhawaas lkhamsu alxawaas lkhamsu alxawaas lkhamsu dareemayaasha shanta ahaa shanta dareema soo ma taqaanaan asamcu ka koobaad wey waa maqalka maqalka waxbaa lagu dareemo waa xawaas xawaasul khamsu kamid yahay dareemayaasha shanta ah walbasaru aragi ka runsheeg waxaad maqasho oo maqalkaada ku dareento runka sheeg waxaad aragto runka sheeg aad ku dareento washamu waa sanka wixii aad urisay adoo wax carafa may kuusoo urayaan ur baan ur dharka hadhihi xun ka sheeg wadawqi waa carabka way kan afraad dhadhankaaga waxaa dhadhaminaysa dawqa iyadana run ka sheeg walams gacanta aad wax ku taabanayso oo dareen kale weeyaan intaba waa shanta xawaasta la yidhahda alxawaas alkhamsa bani aadamka uu ku dareemo oo daahirka ah weeyaan marka macnaheedu waxa waaye sida carabkaaga iyo qalbigaagu isku waafaqayaanoo ixsaaskaaga gudaha waxaad dareemayso oo qalbigaada ku jiraah carabkaada run ahaan aad uga sheegi xawaastaada daahirkaana run sheeg beena sheegi weliga iska ilaali iska ilaali beenta ujeeda fasaadiqu ninku runta sheegaahi alladii yaquulu midka yidhaahda weeyaan aniga wuxuu ii dhigay qayuulu wuu isdaba mariyey yaquuligii qayuulu ka dhigay nusqadayda saas ma idiin dhigay kuwa idin ha laa yaquulu baa saxa qolada nusqadayda oo kala haysto qayuulu u dhigaa ya waqaaf ka soo hormarshay marka waa khalad khata khata oo khalad madbaci weey fasaadiq la yaqulu ma yiraahdo ahbabtuka wa ku jeclahay هنا لو ku jeclahay ma yiraahdo wa huwa wal halu huwa asagar mubghid mid u caraanayo u yahay qof uu jecel qof uu nacab yahay waa ku jeclahay ma yiraahdo waa ku nacab uu yiraahdo wala yaqulu ma yiraahdo sami'tu wahban maqlay wa huwa lam yasma sagoona maqalna oo qalbiga wixii ku jiro qalbiga ka nacba qalbiga qof uu ka nacba afka kama yiraahdo waa ku jecla ee wixii wuxuu san maqlinna waan maqlay ma yiraahdo xawaasti daahirka tusaale u soo qaata weey wahakada inta kalena adigu tusaalaheeda dhameystiro weey marka daahirkaaga baatinkaaga been marna sheegin bil has waafaqsanaado munaafiqiinta daahirkooda baatinkooda iskalaafsan yahay waxda ka digtoonow oo iska ilaali an taxuma inay wareegto xawlaka adi gaarayaalkaada adunuunu taxumada faacilkeeda adunuunu daas weeyaan malayaal inay ku dul wareegaan oo been lagu mar wareeg hebel ila markuu hadla ila beelo way ina lagu oranin oo qof walbaba uu san ku malaynin been waliga runta iska sheeg waxda iska ilaali an taxuma inay wareegto yaani maartay ay ku hareerayso xawlaka adi gaarayaalkaada adunuunu malayaalka inay ku hareerayaan oo fatakuunaka ay ku khiyaanto marka alcasiimatu dhabtii oo casiimadii fii sidqi lahjati yani lisaankaada iyo hadalkaaga runnimadiisii ay markaasi dunuubtii ay khiyaano ku samayso oo aad been u kacdo markaasi weyaan fatusajala markaana lagugu qoro adiga tasjiil lagugu samey lagugu qoro markii aad damigaada bato oo beentaadu ay badato dadka kadaabiinta qaaimadooda qaaima waxaa la yidhaahdaa magacyada markii la sardinayo qaaimat sawda iyo qaaimat albayda iyo somaarka ardayda markiardayda iskuulaadka dhiganayo ciyaalka aadaabta daran waxaa lagu qoraa boorka oo madow baa lagu soo qoraa qaima sawda baa la yidhahda dadka akhlaaqda xun ciyaalka oo sakhda ah fisqiga sameey kuwana waxaa lagu qoraa qaaima magacyada waxaa la shardiyaa dadka wan wanaagsan boor cad baa lagu qoraayo dad nadiifo marka haddii aad beenlow noqoto markaa lagugu qoro dadkii qaa'imatu sawdaa kaadibiinta dadka kadaabiinta beenbadanayaasha in lagugu daro magacyahoodii lagugu dhex daro waariiqu damaanati damaanadda wadadeedu lihaadaa arinkaana daamin u ahoo yani maarata damaanad qaadayo waxaweye idaa naasaxadka nafsuka naftaada markay kugula doodo bikalaamin hadal hadalkaasoo hayri saadiqin mid run sheegayo uusan ahayn fiihi shaygaba mid ku run sheegayo uusan ahayn markay naftaada shay been ah ay kugula doodo inaad yacni eh, eh, runtii inaad ka leexatood been sheegta ay rabtaahi wuxuu leeyahay waxa way damaanka marka wadada aad ku badbaadaysaa waa maxay oo kaaga daaminka ka ilaalinayso an takharaha inaad nafti qasabto oo ku cadaadiso ku maartay yaani e, ku qaharto bidikri manzilati manzilati sidq wa sharifi xusuusin aad xusuusinayso naftaadii bidikri xusuusin bidikri manzilati sidqi runta darajadeeda xusuusinteeda iyo wa sharafihi runta sharafteeda xusuusinteeda aad xusuusinayso inaad naftaada ku qaarto hadday nafta ku tiraahdo war waxaa maanta balbeen sheeg inaad inta la dagaalanto tiraahdo war maya runta aan sheego darajo weynan ku gaarayaaye jooji inaad tira nafta aad xusuusiso weya iyo inaad xusuusiso waradiilati ood ku cadaadiso radiilati lkadibi beenta xumideeda iyo wa hoosayntiisa iyo liidashada uu liito beenta liidashada ay liidato iyo xumaanta ay leedahay in aad naftaada ku cadaadiso oo aad xusuusta baa waana alkaadiba ninka qofka beenlowga ihi ah can qariibin wati dhow waqti aan fogeyn ayuu yankashifu yani maarata fadeexoobaya oo ceebtiisa banaanka imaan wuu ceeboobi been buu sheegay durbadiiba soomaalida sooma tira beenuraad malabay dhahay been iyo yani maaragtay haddii laga daba tago raad mal raad raaca male ka kacwo inuu beentaa la soo ogaano durbadiiba inuu beelloo yahay caddaan marka wastacin billaah ardayu ilaahay kaalmayso walaa tacjasan hana ka caajisin khayrka iyo wanaagga iyo runta iyo maaragtay ammaanada cilmiga iyo haka caajisin walaa taftaxa furin fii ayri maa xasarahu sharcu wixii sharciga ou koobay ou soo uruuriyey waxaan ahayn ya oo sarbeeb ah naftaada xataa ha ugu furin maxaa yeel haddaa xataa adiga dhan uu wada sarbeeb noqotid isticaaraad kaliya maanta ma yaa ku jirta marka dambe inay been ku gaarsiisaan la arkaa wey marka iyada lafteeda intii shareecadu ay ogolaatay ku gaabsan yacni maaragtay beentii intii la ogolaa yaa iskaga gaabsanaysaa yani markii dagaalka lagu jiro oo kaleeto alxarbu khudca la yidhi lagu ogol yahay markii maaragtay laba qof islax beynanaas aad samaynayso waa lagu ogol yahay markii aad samaynayso maxaa la yidhaahdaa xaaskaaga oo aad maaragtay aad yani inaad xoogaa iskaga sii jeediso aad doonayso ama haweentaada adigu ina iskakaa sii jeediso ay doonayso xoogaa been yar sheegto oo gurigiina uu ku dhismaayo maaha been inta lagugu barto haweentaa loo been sheega marka xadiidka ay maqlaan dadka inay dumarka dhanba been ku dhaqaana laga yaaba lama rabo hadday been kugu barato berri kugu aragto warkaaga been noqdo saadama noqdo guriga dhammaa waa duduma soomaa war kan beenloogaa muxuu yahaaba imaanayso laakiin beentaan waxaa la rabaa been yaroo mar un markaa halis gasho aad ku badbaadiso bal gurigaa yousan dudumin oo kale ah isku sheekaysaan ama ayada kuugu sheekaysa weeyaan wixii sharcigu uu soo reebay waxaan ahayn macaarib yani maaragtay wadadeeda iska ilaali sarbeebyada wadada iska ilaali fayaa aalib alcilmi ardaygaan cilmiga dalbayow ixdar ka digtoonow an tabruqa inaad ka dusto min asidqi runtii runta inaad ka dhex baxdo adoo run sheegi laha inta runti ka dusto ila macaaridi sarbeebyada inaad u gudubto falkadibi fa ila lkadibi haddana markaa been aad usii gudubto iska ilaali wey runta inaad ka baxda mar walbaba runta ku dadaal laakiin saad u leedahay maye sarbeeb samee iyo beri kusii dusaysaa waxaad gaari sarbeebtii iyo macaaridtii iyo been kusii gaarsiinaysaa kadib gaari wa asma'u maraamii haada almuruuqi dusitaankan oo kan ah yani meelaha yacni maaragtay maraamidiisa ahee laga gano meelaha laga ganaahe yacni waxa weeyaan kan ugu xumaanshaha badan yani wuxuu ujeedaa hade muruuqa wadusitaankii runta inta ka dhexbaxdo macaarib kasii gudubto oo aad haddana been u gudubtaan kan ugu xumaanshaha badan meelaha laga gano meesha midka ugu xumaanshaha badan waa alkadibu fi lcilmi cilmiga dhexdiisa oo been ku sheegto adoo madhabkaadii xoojinaayo inaad wax beena aad keensato xujaj beena iyo culummadu waxaysan oran iyo talfiiqaas ku samaysido batri kalaamka culummada ku samaysto saa madhabkaad u xoojiso iyo wixii lamid ah alcilm waxaa la alkelimu fi lcilmi meesha ugu xunkaas wey meelaha la gana almarma yani marma maraamiida wuxuu leey waa marmagii waa ganitaankii waa meelaha la ganayo marka alkadibu fi lcilmi baa ugu xun lidaai maxaana keenaya cilmiga qofka inuu been ku sheego oo cilmiga dhexdiisa oo been ka sheegaa waxa keeno cudur baa keeno cudurka waa keeno lidaa maxaa beenta u sheegi lidaa'i munaafasati alaqraani aqraan waa jamcu qirnin qirnina waxaa la qofka kugu faca ah filka tihiin ayaa la qirni la marka dadkii aqraanta ahaa isku filka aad ahaydeen ya la tartankoodii munaafasada aad la la tartamaysay cudurka ayuusan kaa hormarin hebel aad been u sheegi yuusan ka hormarin aad cilmi aadan lahayn sheegan yuusan ka hormarin iyo wax lamid ah. iyo wayraani sumcati sumcadaada duulisteedii ay duusho fil afaaqi inay kugu xambaarto tiraahdo hebel yani magacaada meel walba ha maqlo meel walba ha maqlo ummaddu ha ku maqasho sumcadaada ha faafto ha sheego arrintaas waa cudur marka dambe maxay ku gaarsiinaysaa inaad cilmigii been ku dhex sheegto arrimahaasaa cudurkaasaa keeno wey cudurka sakay haddaad sumca iyo istutus gasho berri waxaa waye kadibkii waad dhexgeli haddaad facaa ka hormar filxaqi walbaatil uga hormar gashana ayana dhibkeeday leedahay weeyaan marka aad iyo aad shayga inuu qofku aad ugu dadaalo ayaa la rabaa sheekh ibnu cuthaymiin raxmatullaahi calayhi hadalkaa wuxuu leeyahay walaakin ma aladii yaxmilu linsaana cala an yaquula mila haada maxaa ku xambaaraya qofka inuu hadalladan oo yidhaahdo yaxmiluhu alab culuwi o waxa ku ambaaro waa maxay inuu sare maro doonis uu doonayo an yakuuna faa'iqan cala alaqraani dadka lafilka inuu ka kor maro inuu doonayo aw alab asayiti yani washuhrati baxayu yuqaalu alcallaama yani wuxuu rabaa magaciisa ka kor noqdo in la yidhaahdo mashhuur inta ummadda ku yeg noqdo caalimkii yani callaama la yidhah cilmi badanihi fahaama fahma badanihi albaxru saakhir badii maarata iska socotayo yani kalimaadkaasoo kale nin raadinayo kale inuu noqdo waxyaalaha wuxuu leeya wahada laa shaka annaha min makaayid shaytaan shaydaanku wuxuu dadka ku hagarsado oo xaq uga dhumiyay bay ka mid tahay marka calaa kulli xaal wuxuu leeya falwaajibu calayka an tacrifa qadra nafsik an tacrifa qadra nafsika adiga waxa waajib kugu وألا تنزلها إن دندجني فوق منزلتها درجة دي ملك سريس إن دندجني هاي العلماء الحديث رحم الله امرأ عرف قدر نفسه نفت هذا قدر كي إن أغات المرء والبوال الرباوي ومن تطلع قفكي وهنقل تاغو فيرفيريو إلى سمعة يعني تسميع اسم قشين تذكر اسم قشيه فوق منزلته درجديسي أو لها qofka yani u tatalluco oo u hanqaltaago raadiyo fiirfiiriya falyaclam ha ogaado anna fi lmirsaadi cimilgal inay ku sugan yihiin rijaalan rag rag baa ku sugan mirsaadku ugu jiro dada kuu gaban cimilgalka yani gabashada waxaa mirsaadku waxaa la yidhahdaa qofka ugaan rabo inuu gaado shanqarta ma yeeriyo wax ma qayliyo waa gaatama marka qofaa u gabanaysaa marsaadka meela ugu gabani markuu soo mar inaad qabato markaa rabto afla ku heshaa marsaadka saasaa layidhahda marka ogow haddii aad sumcad raadis tahay dad kaa wada cilmi badan oo kaa fahmo badan ayaa gabasho kuugu jira ogow rag baa meeshaad joogtaba haddaa wax qorto haddaa wax akriso waa lagu dad baa kula socda ogow buu ka wadaa ha isilaali waman tatalaca ilaa sumcatin sumcad ismaqashiin yani maaragtay qofka u hanqaltaago fowqa mansilati meeluusan gaarin darajo uusan gaarin korkeed qof raadinaya falyaclam ha ogaado ana fi lmirsaadi gabashadii ama cimilgalkii inay ku sugan yihiin rijaalan dad rag inay ku sugan yihiin raggaasoo yaxmiluuna ay yattasifuuna ku tilmaaman xambaarayo sida waa ku tilmaaman basaaira oo naafidatan fulayso yani dad ku sifaysan dad aad kaa cilmi badan basiiradooda ay kaa sarrayso ogow inay kula joogaanoo ku arkayaan markaasaa yanii waxaadi bannaanka la soo dhigaa cuyuubtaadii o dhan bannaanka la soo dhigi karaa wa aqlaaman qalimyaalna inay jiraan oo mursaadkuugu jiraan aqlaamtaasoo naaqidatan mid wax naqdisa ahoo yani maarata naqdi samaynayso durayso alam markaas wa la qori yani qalamki waxma qoraya dadkiisaa qoray saaxiibkiisaa qoray saaxiibkiisaa qoraya sida raggaas ay u hadlayaan bay qalamkoodana ugu qorayaan cuyuubtaada bannaanka soo dhigayaan kutubo inta la qoro ayaa lagaa sheekayna markaa darajadaada darajo aad gaartay darajo aadan gaarin markaa sheeganayso markaasay fayazinuuna sumcata sumcadiibay waxay ku miisaamayaan bilaahari adiladay garab dhigayaan sumcadaada aad sheeganaysaa daliilkii la garab dhigaya way ku miisaamayaan markii la isgarab dhigo fatatimu waxaad dhammaystirmayso tacriyatuka ka qaawanaantaadii can alaaati macaani markii la isgarab dhigo saddex macno inaad ka qaawan tahay adiladii markii laguu keenayo sumcadaadii markii la isgarab saddex macno oo qiimo leh inaad ka marantaho ka qaawan tahay ayaa markaa dhammaystirmayso weyaan nin cidlo ah meel cidlo tahay ayaa soo baxayso saddexdii waa kuwe ka koowaad wuxuu yidhi faqdu iqati fi lquluubi markaad beenlow tahay sumcad been sheeganayso faqdu iqa kalsoonidii weyntadeedii fi lquluubi fii quluubi nnaas dadka qalbigooda kalsoonidii waa kaaga baxaysa mar haddaad tahay darajo aadan ahayn aad sheeganayso markii la ogaado oo culummada ay ku soo kashfiyaan rijaashaasi yah waxa way inaad dadkii iqadii iyo kalsoonida kugu qabeen waa weys waa kaala laabteen horta kalsooni la'aan kugu dhicin laba dhahaabu cilmuka dhahaabu cilmika cilmigaaga tegitaankiisii dhahaabu cilmika cilmigaaga tegitaankiisii laana kadibkii iyo waxaanan ahayn ayuu ku tegay iyo wanxisaaru lqabuuli yacni wanxisaaru lqabuuli aqbalkii dadku ay cilmigaada aqbali lahaayeen oo guro yani inxisaar sameeyo oo ka gaabta weyaan yaa kaa aqbalay cilmi beenlow oo maarata riyaa naas ayaa wax ka dhegaysanaya min wax kaa dhegaysan maayo kan saddexaad anlaa tusadaqa inaanan lagu rumaynin cid kuu rumaysaa aan la arkin walow sadaqta aabad run sheegtide runba aa sheegtide marka dambe markaa beenlow tahay beenna lagugu barto runba aad sheegtide yaa ku rumaysanaya waa kiiba umbaa laleeya beenlowgii wey wax kaa qaadanaya waxay dhahay ninbaa hadda ka hor cid buu been u sheegi jiray maalintuu soo sheegaa cadow baa soo socdo col baa soo socdo markaasaa la sugaa laisdiyaariyaayo wax socda male maalin labaadou sidoo kale maalin saddexaadu soo sheegay sidoo kale been maalinkii afraadu cadowgii runta ah soo arkay markaasuu soo ordo meeshii yimi war waa runay cadowa yaa ka rumaysana dadkii wax unkooda raadsaday ma jiro markaas waxay dhaheen waa galgashay dharka intuu iska dhigo dhulku galgashay war anoo been sheega way arki jirteene anoo galgalanay may arki jirteen yii marka maanta run baan sheegaya marka beenlowga waxay dhahaan soomaalida beentaada hore runtaada dambey u darantayda marka been marka been lagugu barto nina kaa aqbali maayo runta dambe aad sheegato wey wabiljumlati duuduubka marka masalada soo duuduubay faman yaxtarif qofkii xirfo ka dhigto shaqo ka dhigta zukhruf alqawli hadalka kiisa la qurqurxiyey qofka shaqo ka dhigta fa huwa akhu saaxir saaxirka walaalkii waaye yani saaxibkii wey saaxir uu leeyahay qofka zukhruf alqawl oo mutafayihiqa oo hadallada dadka u qurqurxiyo oo shaqaba ka dhigta sidaas inuu ummadda uu ka qoslisiiyo ama wax hadal qurqurxan u sheego waa akhu saaxir buu yahay walaa yuflixu saaxiru xayu ataa walaa yufliu aayadii ishaaraa walaa yuflixu mana guulaysto asaaxiru ninka saaxirka ah xayu ataa meel allo meeshuu yimaadaba saaxir ma guulaysto wey wallahu aclam ilaahay baana cilmi leh hada wbilahi towfiiq sal allah wslm ala